bismi اllah الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu <clears throat> wasalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh wعalى alihi وصaxbihi wslama tasliima kaiira waxaynu ku guda jirnay dersigii saddexaad qaacidadii labaad ee ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak qawaaciddii hoos imanaysay amaba ka farcamaysay baynu ku guda jirnay waxaynu maanta ka bilaabi doonnaa biidn اllahi tabaaraka wa tacaala alqaacidaة اlfarciyaة الraabica qaacidada afraad ee ka farcantay qaacidada alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidada afraad waxay noqonaysaa ama ay leedahay alaslu baraa'aة dhima alaslu sida asalka ahi waxa weeye ee wax lagu binaynayaa baraa'atu dimmati qofka dummadiisu inay beri tahay oo aan waxba loo raacaynin ilaa la helayo dee caddayn tilmaamaysa in shaygaa loo raaco kelmadda ama ereyga addimma asal ahaan dimo waxaa la yidhaahdaa maa yudamu bihi shaksu bitadyiicih maa yudamu bihi shaksu bitadyiicih shayga yani qofka lagu dhaleecaynaya haddii uu dayaco ee dee ay waajibka ku ahayd ilaalintiisu dayacaadda ka dhalanaysaa loo yaqaanaa adima asal ahaan dhaleecayntaa yani ka timi dayacaaddaa uu dayacay marka halkan waxaa looga jeedaa qofku waa beri oo ma dhaleecaysna waxna loo qabsan maayo oo waa beri ilaa la helayo daliil ama caddayn tilmaamaysa xaqa in lagu leeyay oo xaqaasi uu ku waajibo laga doonayo wlmuraadu bilqaacida qaacidada macnaha looga jeedaa waxa weeye alinsaanu qofkii bani aadamka ahaa barii'u dimmati waa mid dummadiisu ay beri ka tahay min wujuubi shayin shay in lagu waajibiyo calayhi korkiisa beri bay ka tahay dummadiisa waa ka saafi sawaaun waxa isku mida akaana daalika shaygaa ku waajibayaa ha noqdo min xuquuqi illaahi tacaala wax ka mida xuquuqdii alleh aw min xuquuqi alaadamiyiin ama shaygaa ku waajibayaa ha noqdo xuquuqdii bani aadamka wax ka mida ha noqde e yacni qofka bani aadamkaa dumadiisu shaygaa beri bay ka tahay waajibka ah ama la leeyahy waa waajib ee lagu waajibinayo falaa yalzamuhu ku waajibi maayo shay-un shay shay shaygaasoo tushqalu bihi lagu mashquuliyo dumadiisi iyo qoortiisa lagu mashquuliyaa waajib ku noqon maayo ilaa bidaliilin in la helo mooyaane daliil aw bayinatin ama caddayn marka macnuhu waxa weeye qofkii waajib ma saarna xilna ma saarna ilaa la helaya caddayn waajibkaa in laga doonayo ama xaqa in lagu leeyahay tilmaamaysa haddii aan la wax caddayna oo qofkan in wax lagu waajibiyo tilmaamaysa wax xaq ah oo loo raaci karaa ma jiro macnuhu waa sida xuquuqdaasi ha noqoto xuquuqdii alleh oo ilaahay addoomihiisa ku lahaa ama ha noqoto xaq bani aadam xaqa ilaahay ee qofka ku waajibaya waa inuu daliil leey xaqa bani aadam ee addoonka ku waajibaya waa inuu daliil leey haddaan caddayn iyo daliil loo haynin wax xaq ahy ku waajibi maayo qofka marka alinsaanu qofkii bani aadamka ahaa u dimma waa mid qoortiisa iyo dumadiisu ay beri tahay maxay beri ka tahay tanow min wujuubi shayin shay waajibintii ayay beri ka tahay calayhi korkiisa in lagu waajibiyo sawaaun akaana dalika min xuquuq illahi tacaala waxaa lagu waajibinayaa ha noqdo xaq alleh ama wax ka mid a ah xuquuqdii ilaahay aw min xuquuq ilaadamiyiin amaba ha noqdo waxaa lagu waajibinayaa xuquuqdii bani aadamke yacni marnaba waxba ku waajibi maayaan asal ahaan falaa yalzamuhu shayun shay ku waajibi maayo qofkii shaygaasoo tushqalu bihi lagu mashquuliyo oo la saaro dimatuhu qoortiisa ilaa bidaliil in loo hayo mooyaane daliil aw bayinatin ama bacdayn walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minaha waxaa ka mid a tusaalayaasha kow salaat lwitri salaada loo yaqaano witrigu hayru waajibatin waa mid aan waajib ku ahayn cala almukallafi qofkii mukallafka ahaa albaaliq alcaaqil salaada witrigu waajib kuma aha oo talow maxaa loogu waajibin waayey licadami wujuudi daliilin qawiyin daliil xoog badan oo jira yani waxa weeye jiritaan la aanu jirin daliil xoog badan oo tilmaamaya calaa wujuubiha in witridu ay waajib ku tahy dee daliil baan loo haynin xoog xooggan oo tilmaamaya amaba la odhan karo dee witrigii qofkii waajib bay ku tahy waalaslu asalkuna waxa weeye baraa'atu dimma qofka dumadiisu inay beri ka tahay min wujuubiha ay min wujuubi salaati alwitri calayh witridii waajib kuma ah waxay waajib ugu noqon weyday alaslu wa baraa'atu dima daliil iyo caddaynna looma hayo xoog badan oo la odhan karo alla ilaaha witrigii waa ku waajib kaasi waa tusaale tusaale labaad man iddacaa qofka sheegta calaa shaksin qof kale ku sheegta daynan dayn wuxuu hebel hebel dayn baan ku leehay walaysa cindahu agtiisana kuma sugna bayinatun caddayn bihi sheegashadaa caddayn uma hayo keliya wuxuu leeyahi in dayn baan ku leeyahy falaa yulzamu lagu waajibin maayo cala almuddacaa calayhi qofkii wax loo sheeganayey falaa yulzamu almuddacaa calayhi dheh qofkii wax loo sheeganayey lagu waajibin maayo bidayni deynti oo la odhan maayo ninkani deyn buu kugu leey iska soo bixi waayo lianna alasla asalku waxa weeye baraatu dimmatihi qofkan dumadiisu waa beri oo deyntan beri buu ka yahay ilaa caddayn la keenay marka haddii qofku idhaahdo hebel deyn baan ku leeyahay qodobka koobaad ama waxa koobaada lagala hadlaya muxuu noqonaya dee daliilkeen albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar muddacigu waa qofkan le hebel kaa dayn baan ku leeyahay muddaca caleyhiguna waa ka diinta loo sheeganayo markaba qaadan mayna hadalka qofkan wax sheeganaya le dayn baan ninkan ku leeyahay bal qofkii wax loo sheeganayey baa la odhanayaa ama la weydiinaya laleeyahy dayntan maxaa ka jira waayo asalku waa maxay waa baraa'atu dimma qofkani adduunyada waxa uu yimi oo uu soo dhashay oo lagu ogaa iyadoo aan diintaan lagu lahayn lama ogeyn diin asalku waa inaan lagu lahayn marka qowlka xoogga badan ee la tixgelinayaana waa qofkan yani waxa weye asalkii ku baaqiga ah eele aniga deyntaa layguma laha mar haddaan caddaynna loo hayn alqowlu qowluh hadalka xooggani noqonaya waayo asalkiibuu ku baaqiyey sidii la ogaabuu ku baaqiyey qofkan wax sheeganaya isagu waxa uu la yimi wax cusub oo qofkaa dayn baan ku leeyahy isagaaba markaa laga doonaya caddaymihii iyo adiladii uu ku sugayey ama ku xoojinayay sheegashadiisa man iddacaa qofka ku sheegta calaa shaksin qof kale daynan dayn walaysa cindahu iyadoo agtiisa aanay ku sugnayn waa kan wax sheeganaye bayinatun caddayn bihi yani sheegashadan aan wax caddayna u haynin falaa yulzamu almuddaca calayh qofkan wax loo sheeganaye deynta lagu sheeganayo lagu laasimin maayo lagu waajibin maayo bidayni deyntii iska bix un dee la maayo waay kana caddayn ma hayo marka isagaa lile ordaa caddayn keenso waayo lianna alasla asalku waxa weeye baraatu dimmati qofkan wax loo sheeganayo asalkiisu waa maxay in dumadiisu ay beri tahay oo aan waxba loo raacayn waa qof saafiya aan waxba loo haysanin wey ilaa la helayo wax asalkaa meesha ka saaroo ah caddayn in la keeno taqwiimka insha allahu waad ka soo shaqayn doontaan taqwiimku waa su-aalo yuu isugu jiraa iyo qaybo waxa weeye kaleoo la isku beegbeegayo ama la xidhiidhinayo cinwaanka u horeeya wuxuu odhanayaa bayin macaani mufradaat alqaacida alyaqiin maxaa looga jeedaa ashak maxaa looga jeedaa labaad wadix wajha alistidlaali min alxadiiثayn cala alqaacida waxaad caddaysaa labadii xadiiee loo deliishaday qaacidadan ee asalka u ahaa halkay daliil uga yihin wajhulistidlaalka su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa wadix macnaa maa yeli kelmadahan soo socda macnahooda cadde qaacida alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidada macnaheeda sheeg maxaa looga jeedaa qaacida alaslu fi lashyaai ahaara iyana macnaheeda sheeg iyo qaacidada kale odhanaysa alaslu bara'atu dima su afraad waxay odhanaysaa mathil limaa yeli waxyaabahan soo soco tusaale u keen alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan tusaale keen maa habata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin tusaale u keen su-aasha shanaadna waxay odhanaysaa sil bayna almithaali wa qaacidatihi allatii yandariju taxtaha waxaad isku xidhaa tusaalaha iyo qaacidada uu hoos tegayay tusaalaha u yahay khaanada hore almithaal baa ku qoranoo man shaka fii cadadi ashwaati awaaf banaa cala alaqal maalan tusaalahaasi qaacidada uu tusaalaha u yahay waa ti dhinacan kale ka eg albinziinu aahirun banziinkii iyo wixii la halmaalay iyo gaastii iyo wixii la halmaalayay waa aahir talow qaacidada loo daliishanaya maxay noqonaysaa hoos tegayo alwitru hayru waajibin talow qaacidada hoos tegaysa ama tusaalahaasi hoos imanaya man araada sawma wa akala shaakan fii tuluuci alfajri uma lam yatabayan lahu anahu alaca fasiyaamuhu saxiixun tusaalahaasina qaacidada uu yahay ama uu hoos imanayo ayaad sheegaysaa halkan afar qaacida kuugu qoran maa habata biyaqiin laa yartaficu ila biyaqiin alaslu balaatu dima alaslu baqaau maa kana cala maa kan alaslu fi lashyaai aahaara tusaalayaashaasi afartaa qaacido iyumu mid waliba mid kamid hoos tegaya marka adigu dee isku beegbeeg callil lima yati waa su-aasha lixaad waxa aad cilaysaa sababaysaa waxyaabaha soo socda man tayaqana ahaara wa shaka fi lxadai fa huwa muahirun qof baa wuxuu hubaa inuu ahaaro qaatay laakiin wuxuu ka sheekay talo weysadii miyay kaa jabtay ama ahaaradii miyay kaa burtay waxaa lagu uhi qofkaasi waa mutaahirun waa qof tahaaro qaba weeye muxditna ma aha cileedee sababee maxaad sidaa u tiri adigaa lagaa rabaa man shakka fii ixda asalawaati qofka ka shakiya salaadihii faralka ahayd mid ka ah, hal sallaaha aw laa muxuu ka shakiyey ma tukatay mise maa tukatay wajaba alayhi an yusaliyaha waxaa waajib ku ah tukado tacliilka iyo sababta sheeg adigaa lagaa doonaya man shaka fi tahaarati buqcatin wa sallaa fiiha goob ka shakiyey ahaaradeeda dabeetana waa iskaga tukadayba fa salaatuhu saxiixun baa lagu yihi salaadiisu waa sax oo talow iyana sababta iyo cilada sidaa loo yidhi ay tahay adigaa lagaa doonaya addarsu araabic cashirka afraad alqaacidatu athaalia qaacidada saddexaad shantii qaacidee waaweynadii aynu dhiganaynay laba qaacido waynu soo aragnay waa qaacidadii saddexaad wey qaacidada saddexaad waxay odhanaysaa almashaqatu dhibaatadu tajlibu waxay soo jiidaysaa adtaysiira fudaydin fudayd bay soo jiidaysaa dhibaato la heliyaaba fudayd baa la socda waa ay soo jiidaysaa marka almashaqa waa dhibaatada waynu arki doonaayo halkan waxaa looga jeedaa dhibaatada culise qofku aan u qaadi karin marka almashaqatu mashaqadii iyo dhibaatadii tajlibu waxay keenaysaa ama soo jiidaysaa ama sababu noqonaysaa attaysiira fudaydin wixii qofku markuu kari waayo ku adkaato waajibkii tusaale ahaan laga doonayey qaabkii sharcigu uga doonayey marka uu kari waayo weji kaloo fudud baa dee jiro uga wareegaya oo dee ruqsadiibaa dhimanaysa muxtawayaat darsi waxyaabaha cashirka uu koobsanayo waa dhowrkan qodob waxaynu arki doonaa macnaa qaacidati almashaqatu tajribu taysiir qaacidada macnaheedu muxuu yihi waxaa kaleynu arki doonaa anwaacu taysiri fi shariica shareecada dhexdeeda fudaydinta shareecada dhexdeeda ku sugan iyana waynu arki doonaa waxaa kaleynu arki doonaa daabitu lmashaqati xadka ay yeelanayso dhibaatada aljaalibati ee soo jiidaysa litaysiiri fudaydka dhibaatadan la leeyahay markay qofka la kulanto fudayd bay usoo jiidaysaa daabidkeediiyo xadkeedu waxa uu noqonayana waynu arki doonaa waxaa kalooaynu arki doonaa adilat alqaacida qaacidadan almashaqatu tajribu taysiir daliiladeedi iyo wax ka mid a ah. waxaa arki doonaa asbaabu taysiir in wax la fudaydiyo shaygii adkaaday qofka ku cuslaaday loo fudaydiyo sababaha keena horta maxay yihiin waxaa kaloo ugu dambaynaynu arki doonaa alqawaacid alfarciyatu qawaacidda faraca ah. almundarijatu ee hoos gelaysa ama soo gelaysa taxta alqaacida qaacidadan almashaqatu tajribu taysiir hoosteeda aynu ka horayno macaani mufradaati alqaacida qaacidadan almashaqatu tajribu taysiir ereeyadeeda macnahooda bal aynu eegno iyo mufradaadkeeda ay ka koobantay mufradaadkeedu waa laba shay waa almashaqa iyo ataysiir haddaba almashaqatu fi luga mashaqo waxaa la yidhaahdaa carabi ahaan waa atacabu wljuhdu iyo dhibaatada waalcanaau iyo tabaalaha way soo simanayaan wax kala duunaha u qaadan waa macaani yani waxa waa kelmado macnahoodu isku mid yahay altacabu daalkii waaljuhdu dhibaatadii ama aljahd waalcanaau iyo he dee tabaalihii ama adaygii dee qofka la kulmayey waa luatan mashaqataasa waa culayska qofka ka hor imanaya un ee waajahaya qofka markuu shayga qabanayo ayaa waxaa loo yaqaana almashaqa luqatan un baynu ku gaabsanayo de istilaaxan maynaan sheegin usuuliyiintoo kale waxay ku qeexaan markay ka hadlayaan almashaqa istilaaxan waxay uu ku tacriifinayaa shaatibi raximah llah wuxuu odhanayaa waa altakliifu bima laa yutaaq in qofka lagu kalifo maxay waxaanuu karaynin de ee aan waxa weeye dee awood u lahayn ayaa la yidhaahdaa mashaqa marka waa culayskii xaddhaafka habay diba noqonaysa marka macnaha laga ego ee qofku aanu qaadi karin laakiin marka luqatan la joogo waa mutlaqu almashaqa wax alla wixii culays noqon kara ama ha yaraado ama ha badnaado amaa isilaaxan mashaqadu waa altakliif bima laa yutaaq waa wixii qofku aanu karayn in awoodeyn in lagu kalifo dhaa samee deetana culaysuu kaga yimaado wtaysiiru luatan taysiirna waxaa la yidhaahdaa carabi ahaan assuhuulatu waa fudaydka walluyuunatu iyo dabacsanaanta shayga in la sahlo oo la dabciyo noqdo wax iska dabacsan oo fudud ayaa carabi ahaan taysiir la yidhaahdaa waay waxaa kale oo culimada qaarkood ay ku qeexeen usuulu fiqiga tusaale culimada usuuliyiintu waxay dhaheen taysiir la yidhaahdaa waa camalu maa laa yujhidu nafsa wax aan nafta dhibaataynin qofku inuu sameeyo waxaan nafta dhib ku ahayn samaynta uu samaynayo ayaa taysiir la ydhahdaa waa fudaydindee waa camal bima laa yujhidu nafsa waxaa nafta waxa weeye ama camalu laa yujhidu nafsa yani waa camal aan nafta waxba yeelayn waayo oo jidhkiina aan waxba yeelayn dhaawac kale u geysanayn culays kale ku keenayn fudayd kaasaa looga jeedaa ama taysiir haddaba taasi waa tacriifkii una wa macna alqaacidati ijmaalan qaacidadani macnaha guud ee ay bixinaysaa waxa weeye anna alaxwaala xaaladihii allatii xaaladahaasoo taxsulu ay imanayso fiihaa xaaladaha dhexdeeda mashaqatun dhibaato aw cusrun ama culays aw xarajun ama dhibaata ay ku imanayso cala almukallafi qofkii mukallafka ahaa goorma cinda tabiiqihi marka uu dabaqayo bacd alaxkaami asharciya axkaamtii shareecada wax ka mida marka uu dabaqayo xaaladaha dabiqistaasi ay ka dhalanayso dhibaata inay ku timaado qofki oo si dee fudud u samayn kari waayo ayaa yacni loo jeeda oo ana alaxwaala xaaladihii allatii xaaladahaasoo taxsulu fiiha dhexdeeda ay imanayso mashaqatun mashaqa iyo culays ama dhibaato aw cusrun ama culays aw xarajun ama adaygu imanayo yuu ku imanaya al lmukalifi qofkii mukalifka goormuu ku imanaya cinda tabiiqihi marka uu dabaqayo bacd alaxkaam asharciya dhibaatadaa ku imanaysa iyo xaaladaha adagii la soo darsayay ee shaygii waajibka ahaa ama uu samaynayey sidii fududayd aanu u samayn karayn fa ina shariicata haddaba shareecadu ta'tii waxay u timi oo ay la timi shareecadu birafci hada alxaraji dhibaatadaa in qofkii laga dulqaado walmashaqati iyo culayska in laga fudaydiyo o laga dulqaado maadaama oo sidii la doonayey wejigii shareecadu uga doonayay ay uga doonaysay uu u samayn kari waayey oo culays kaga yimi weji kaleoo fudud oo uu u samayn karaa loo raadinaya waa ruksadii dee markay si kale u ego waa arukhas fa ina shariicata shareecadii ta'tii waxay la timi birafci hada alxaraji walmashaqa culayska iyo mashaqadaa qofka ku imanaysa axkaamta qaarkood markuu dabaqayo dhibaatadaa ku iman karta iyo culayska uu dareemayo in laga dulqaado wadalika rafcintaasna waxay ku imanaysaa bitakfiifi alxukmi calayh xukunkii in laga fudaydiyo yacnii kayfiyadii qaabkii uu samaynayay baa laga fudaydinaya fudaydintaasi maxay noqon kartaa in cadadkii tiradii baa laga dhimo ama laga bedaayo o la ydhaha intaad xaaladdan ku iska bedda ama kayfiyadii qaabka u samey in loo fudaydiyo la idhaahdo sidii hore haddaad u kari weydi qaabkan kale u samee waa fudaydin lafteeda iyo ruqso waxa wey sii weye hadaba anwaacu taysiiri fi shariica anwaacu taysiiri fudaydinta noocyadooda fi shariicati shareecada dhexdeeda ku sugan shareecadu in arrimaha iyo axkaamta ay inoo fudaydisay waxa weeye waa laba nooc saynu arki doono mid waxa weeye fudaydin guud oo dee shareecadu sideeda isaga fududahayba diintu culaysba kuma jiro wax la kari kara iyo waxa la awoodi kara mooyaane wax awoodeenna ka baxsan ilaahayna muu saarinba taasi waa taysiir guud oo fudaydin guud weeye taas ka labaad waxa weeye fudaydin ku imanaysa axkaamta qaarkeed oo qofkii sidii looga doonayay intuu u samayn kari waayey si kale loogu dhigay oo dee ka fudud sidii uu kari waayey haddaba annawcu lawalu nooca koowaad marka laga hadlayo fudaydka shareecada dhexdeeda ku sugan ee laynoo fudeediye axkaamta waa taysiirun fudayd fii asli shariicati shareecada asal ahaanteeda fudaydin ku sugan oo dee diintiibaba fududba fashariicatu shareecadii kulluhaa dhammaanteed mabniyatun waxay ku salaysan tahay cala taysiiri fudaydin wa rafci lxaraji iyo wixii culaysa in laynaga dulqaado taasaa shareecada asal iyo asaasba u ah inaanba laynagu adkayno dee ilaahay baa qur ku tilmaamay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta dhexdeeda wax culaysa iyo wax dhibaato ku sugani ma jirto yuriidu allahu bikum lyusra wala yuriidu bikum lcusra saynu adilada ku arki doona marka taas waxaa loo yaqaanaa waa taysiirun caamun ama taysiirun fi asli ashariica shareecadii asal ahaan de way fududahay oo fudaydin baa ku sugan taas waa qodob laakiin ta loo socdaataa maaha qaacidadu taay ka hadlaysaana ma aha taa waxa weeye guud annawcu thaani nooca labaad ee fudaydinta shareecada dhexdeeda ku sugan waxa weeye taysiirun waa fudayd caaridun soo darriyey oo ku soo darriyo ku cusub lilaxkaami axkaamtii athaabitati ee sugnayd axkaamtii sugnayd marka horeba ayaa fudaydini ay ku imanaysaa maxay ugu imanaysaa talow fudaydintani bisababin sabab sababkaasoo yuujibu keenaya atakfiifa in la fudaydiyo haddaba taysiirka noocan labaad waxa weeye waa fudaydintii hore marka horeba shareecadu asal ahaan shayga ay fudaydisay baa xukunkii fududaaye marka horeba aan cuslayn baa laga yaabaa qofkii haddana inuu kari waayo cilad jirta awgeed oo sidii looga doonaya asal ahaan uu u samayn kari waayo markaasaa dabeete waxaa la raadinayaa si kale oo looga wareego oo isna uu u samayn karo oo ka fudud sidii hore uu kari waayey marka waa taysiirun fudayd caaridun imanaya oo yuu imanaya talo ama loo keenay lil lilaxkaami haabita axkaamtii sugnayd daraaddeed maxaa keenay fudaydintan xukunku marka horeba waa fududaa qofkii marka horeba shareecadu wuxuu awoodi karunbaa lagu waajibiyey waxuu kari karunbaa lagu yihi samee tusaalaha fudaydin baa ku iman karta marka qaarkood taasina waxaa keenaysa bisababin sabab awgeed sababkaasoo yuujibu keenaya altakfiifa in dee la fudaydiyo qaabkii loo samaynayay si kaloo ka fudud loogu dhigo wa hada huwa almuraadu bi hadihi alqaacida qaacidadan almashaqatu tajribu taysirna noocan labaad bay ka hadlaysa taysiirka iyo fudaydinta laga hadlay ay soo jiidayso dhibaatadu waa kan labaad oo ah ile la odhan maayo qaacidadu waxay khusaysaa ataysiir fii asli shariica maaha oo shareecadu asal ahaan bay fududahayba dee culaysba kuma jiro maa fiiha mashaqa wax mashaqoo la taaban kara iyo dhibaato culus oo ku sugan shareecada dhexdeeda ma jirto wax kastoo alla ah inoo sharciyeyo inoo jireeyo oo waxaynu kari karno oo aynu samayn karno wey marka qaacidadan ah dhibaatadu fudayd bay soo jiidaysaa waa noocan fudaydka noociisan labaad oo ah axkaamtii sugnayd ee marka horeba shareecadu inoo jidaysay ee fududayd baa laga yaabaa cilad jirta awgeed inuu qofku sidii fududaydna u samayn kari waayo marka waa in la raadiyaa si kaloo kasii fudud oo qofku u samayn karo xukunka marka wahada huwa almuraadu macnahan labaad ama taysiirka noocan labaad waa ka looga jeedo bi hadihi alqaacidati qaacidan xayu madaaruha iyadoo qaacidadani halka ay ku wareegaysaaba ay tahay alrukasu sharciya qaacidadani waxay ka warramaysaaba waa rukaska iyo fudaydinta shareecadu ay axkaamta wixii culays uu ku yimaadaba ay fudayd ku bedelayso marka fudaydka weyn ee caamka ee shareecadu ay wada fududdahay kaa laga hadli maayo hadda ee fudaydintan laga hadlaya wixii cuslaadin la fudaydinaya waxa weeye axkaamtii shareecadu ay sugtay iyo waajibaadkii laynaga doonayey ama muxaramaadkii laynoo diiday ayaa waxaa laga yaabaa qofku sidii shayga looga doonayey inuu u samayn kari waayo cillo jirta awgeed inuu xanuunsanayo inuu safar yahay iyo wixii la halmaada dabeetana ruqsadanaa loo raadinayaayo waxaa la odhanayaa ruqsadan ha lagu eego oo tusaalayaasha waynu ku arki doonnaa qofka tusaale ahaan musaafirka ah salaadihii faralka ahaa iyo soomkii faralka ahaa salaadihii afar afarka ahayd ama rubaaciyada ahayd maxaa loo ogol yahay inuu labolabo ka tukado soo maa xukunkii sugnaayee ahaa salaadii afarta ragcadood ahayd baa maadaama mashaqo iyo culays safarkani uu kaga iman kara ama uu iska safarku hawl badan yahi inuu laba un ka tukado ayaa loo fudeydiyay waa ruqso almashaqatu tajri bitaysir ila safarku mashaqu wataa iyo culays salaadii in afartiiba uu ka tukado ama afartii ragcadoodba waxaa laga yaabaa inay ku yaro adkaato mashaqadaasi maxay keentay fudaydin ah inuu laba un ka tukado waxaa laga yaabaa safarkii isagoo sooman hadii uu safro in mashaqo iyo culays uu ku yimaado taysiirka iyo fudaydinta la siiyey maxay noqotay in loo ogolaado inuu iska afuro mar kale inuu qalayo soomkii faralka qofkii salaada tukanayay tusaale ahaan taagni ku tukan kari waayey maxaa loo ogolaaday inuu fadhi ku tukado limaada waa fudaydin iyo taysir waa rukso weeye waayo taagnidiibaa ku adkaatay oo mashaqo iyo culays uu kaga yimi mashaqadaasi maxay keentay marka in fadhi loogu bedelo la ydhahdo fadhi ku tukado inuu fadhi ku tukado haddaba waxaa la isweydiinayaa dhibaatada iyo mashaqada fudaydinta noocani ay ka dhalanaysaa waa ta noocee ah ila dhibaato kasta ma ahe wax kastaba haddii dhibaato yani lagu sheego ama la yidhaahdo dhibaato walba waa in fudaydin ay keentaa waxaa laga yaaba waxyaabaha qaarkood iyo waajibaad inay meesha ku dayacmaan oo cibaadaadka iyo waxyaabahaanu samaynna qaarkood mashaqe iyo culaysna way iska wataanba ogaa culaysna waa iskaga jiraa lakiin waa culays loo dul qaadan kara de ka laga hadlayaana ma aha kaase waa culayska aanay naftu qaadi karayn ayaa fudayd keenaya oo la odhanaya qofkii markaa ha loo fudaydiyo daabitu lmashaqati mashaqadii xadkeeda mashaqadii aljaalibati ee keenaysay ama soo jiidaysay litaysiiri fudaydinta mashaqadan fudaydinta keenaysa waa t waa noocma almashaqatu nawcaani mashaqada iyo dhibaatadu uu qofku dareemayo markuu waxyaabihii shareecadu ay ka doonaysa uu samaynayo waa laba nooc nooca koowaad waxa weeye almashaqatu almuctaadatu waa mashaqo iyo dhibaato iska caadiya oo lala qabsaday mid lala qabsaday weeye wa hiya mashaqadan muctaadada ahi almashaqatu waa dhibaatadii allatii taasoo laa tanfaku aan ka hadhaynin can ilcibaadati cibaadada haaliban inta badan mashaqada mar walba cibaadadana iskala socota mashaqada yare iskala socota iyo dhibaatada yaree naftu ay dareemaysa iskala socota waxaa loo yaqaanaa almashaqatu almuctaada muctaada maxaa looga jeedaa dee naftii baa la qabsatay way iskala qabsatayba way qabatintay wax dhiban uma arkaysa marka dambe wa mashaqada muctaadada ah ee qabsaday almashaqatu waa mashaqadii allatii taasoo laa tanfaku aan ka hadhaynin can ilcibaadati cibaadadii haaliban inta badan tusaale ka mashaqati alwuduu'i waalgusli fi ljawi lbaarid sida dhibaatada ka dhalanaysa weysada iyo maydhashada dhibaatada ka dhalanaysa marka xilli jawigu uu qabow yahay qofku uu weysaysanay ama uu maydhanayo muxuu dareemaa qofku miyaanu mashaqeyo culays ahayn markaad subaxdii soo kacday islada weysaysa ama maydho naftu way soo yaro taagan tahay waa mashaqe culays laakiin waa maxay waa mashaqa muctaada de oo a naftu ay qaadi karto dad maydhato ma naftaa kaa baxaysa way iskala qabsatay nafto wa iska ogaa waa inta wa iska taqaana taa muctaada loo yaqaan tusaale kale wa mashaqati sawmi dhibaatada yacni soomka ka dhalanaysa fii shiddati alxarri wa tuuli nahaar marka kulayl daran uu jiro cadceeddu aad u kulushahay maalintuna dee waddamada qaarkood way dhacdaa saacadaha maalintuna ay badan yihiin naftu maxay yaro dareemaysa xoogaa gaajo haraad de iska dareemaysa mashaqay dareemaysa waa mashaqa muctaada la odhan maayo mashaqadii taysiirkii fudaydinta soo jidaysa waa iyada dee la odhan maayo waayo haddii qofkii biyo ka baqdaabuu ha waan iska daynaya weysaysan maayo ama maydhan maayo waayo almashaqa tajribu taysiir sax maa halkan lasoo geli maayo qaacide waayo tani waa mid la qaadi karo waa mashaqo naftu ay dul qaadan karto weeye oo ay qaadi karto waxaa iyana tusaalayaasha ka mid a ah, wamashaqat alxaji waljihaadi fii sabiili illah culayska ka dhalanaya xajka iyo maxaan ku dhaha jihaadka aljihaadu fii sabiili illah xajku mashaquu leey oo tacab iyo daal buu leeyey oo culays buu leeyey jihaadku naftaadii baa wada riski gelinaysaa soo oo cabsibaa badan baa dee kaa waa mashaqo culays wey laakiin qof kastoo baqdaba haddii la yidhahdo ka warran almashaqa tajriba taysir iska joog jihaad baa gelin dee taasi sax noqon marka waa mashaqatun muctaadatani waa wax naftu ay qaadi karta wey waayo haddaba fa haadihi mashaqada noocna laa ahara laha wax raad iyo saamayna kuma laha fii jalbi taysiiri soo jiidista fudaydinta waxba kuma laha tani waxa weeye raad wa rafci lxaraji iyo dhibaatada qofka in laga kor qaado saameyn kuma laha mashaqada noocani mashaqo u baahan qofkii in laga dul qaado ama in loo fudaydiyo ma aha buy macnuhu uma baahna midna waayo waxan wax naftu iska qabsatay qabatintay weeye markaa qofku waa iska qaadi kara yacni waa iskala socon karaayo iyadoo mashaqadaasi ay jirto shaygiina samayn karaa jihaadkii geli karaa xajkii la iman karaa weysaysan karaa maydhan karaa soomi karaa marka mashaqada noocaasi uma baahna in la rafciyo iyo in la idhaha fudaydina ha timaado uma baahna nooca labaad ee mashaqadu waxa weeye almashaqatu mashaqadii lmuctaadati aan lala qabsanin naftuna aanay qaadi karin wa hiya mashaqadan aan lala qabsanin la qabatimi waxa weeye altaaricatu waa mashaqadii soo dariday wazaa'idatu iyo mashaqadii dheeraadka ku ahayd ee ka badnayd cala aljuhdi qofka dadaalkiisa iyo wuxuu qaadi karo waa mashaqo dheeraadka ah dadaalkiisa iyo qofku wuxuu yani qaadi karaya u awoodayey dhaafsiisan weeye waxaa loo yaqaana almashaqat almuctaada wa hiya taari'a waa mashaqada soo dariday wazaa'idatu iyo mashaqada dheeraadka ku ah cala aljuhdi qofka dadaalkiisa iyo awoodiisa allatii taasoo mashaqadaa iyo dhibaatadaasoo idaa fucilat haddii la sameeyo macahaa la jirkeeda dhibaatadii oo qofka haysata haddii uu sameeyo alcibaadatu cibaadadii haddii la sameeyo xasala uu ka imanayo bidaalika samayntaa dararun dhibaato cala alfaacili ay ku imanaysa ayo qofkii cibaadada sameynaya waa mashaqada iyadoo joogta hadii qofku dhaha cibaadadii waan samaynayaa dhibaatadii oo taagan ay dhibi ku iman karto oo yani culaysuu kaga imanayo iyo dhibaato aanu qaadi karin tusaaluhu yani waxa waxau noqonayaa dhibaatadaasi tusaalaheedu muxuu noqon karaa ka dahaabi nafsihi waaba tusaale ahaan mashaqo iyo dhibaato iyadoo oo haysata haddii uu cibaadadii sameeyo naftaaba ka baxaysa aw talafi cudwin ama waxaa naafoobayo oo meesha ka baxaya xubin min acdaa'ihi ka mida maxay xubnihiisa aw ziyaadati maradihi ama maxaa ku ziyaadaya haddii mashaqadaasoo taagan cibaadadii uu sameeyo xanuunkii ku siyaadaya aw ta'ahuri shifaa'ihi ama maxaa dib u dhacaya xanuunkii iyo bogsoodkii baa ka habsaamaya hadduu cibaadadii sameeyo iyadoo dhibtani ay haysato aw alamin daahirin ama xanuun muuqdaa ku dhacaya qofkii haddii uu cibaadadaas sameeyo iyadoo dhibtaasna ay haysato macnuu waxa weeye mashaqada noocan ah waa ta aanay naftu qaadi karin oo dhibta kaga imanaysa ay tahay qofka in naftiisiiba ay baxdo ama xubn jirkiisii xubnihiisii naafoobaan ama xanuunku uu ku kordho ama caafimaadku dib uga dhaco ama xanuunba uu ku yimaado muuqdo la arki karo tusaale muxuu noqonaya tusaale ahaan weysadii oo kale biyihii qof baa waxaa dhakhaatiirtu ay ku yidhaahdeen jirkaaga biyaha taabsiin haddii aad taabsiiso xubnahaaga naafo waad dhimanaysaa ama waad naafoobaysaa ama xanuunkii inaad ka bogsataa dib u dhacaysa ama xanuun kaleaba kugu kordhaya tusaale ahaan xaaladdaasoo kale haddii iyadoo mashaqadii iyo xanuunkii uu yaallo cibaadadii weysadana uu sameeyo uu weysaysto arrimahana ka dhalanaya soo maaha marka waa in la raadiya taysiir iyo fudaydin oo ah maxay tusaaan la idhaha iska gebagabayso xaggaasaa dee ugu wareegaya qofka marka wahiya mashaqada hayru muctaadada ahi altaari'atu waa tiis waa mashaqada iyo dhibaatada soo darrida wazaa'idatu ee weliba dheeraadka ka ah cala juhdi qofka dadaalkiisu wixii uu qaadi karaya allatii mashaqadaasoo idaa fucilat macahaa haddii la jirkeeda la sameeyo alcibaadatu cibaadadii xasala uu imanayo bidaalika samayntaa la sameeyey awgeed cibaadada iyadoo dhibtii ay taagantahy dararun dhibaata ay ku imanaysa cala alfaacili qofkii sameeyey ka dahaabi nafsihi aw talafi cudwin min acdaa'ihi aw ziyaadati maradihi aw ta'ahuri shifaa'ihi aw alamin daahiri marka mashaqada noocani waa ta keenaysa fudaydinta la odhanayo qofkii dhibtana haysata iyadoo dhibaatadani ay haysata haddii waajibkii iyo cibaadadii uu sameeyena de waxa weeye dararka iyo dhibaatadaas ku imanayso ama naftiisiba waaya ama uu dhaawacmaya ama xanuun baa kusoo kordhaya ama inuu bogsada dib uga dhacaysa waxaa la odhanaya mashaqada noocaasi hiya lati tajlibu taysiir waa ta keenaysa maxay in qofkii fudaydin loo raadiyo la yidhaahdo qaabkan wuu ku kari waayo si kaloo fudud ha sameeyo hada wabilahi towfiiq wsal allahuma cala nabiyina mxamed